قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم قال الشاعر لكل شيء إذا ما تم نقصان فلا يغر بطيب العيش إنسان هي الأمور كما شاهدتها دول من سره زمن ساءته أزمان وهذه الدار لا تبقي على أحد ولا يدوم على حال لها شان يمزق الدهر حتما كل سابغة إذا نبت مشرفيات وخرسان وينتضي كل سيف للفنا ولو كان ابن ذي يزن والغمد غمدان أين الملوك ذوي التيجان من يمن أين الملوك ذوي التيجان من يمن وأين منهم أكاليل وتيجان وإنما شاده شداد في إرم وإنما ساسه في الفرس في الفرس ساسان وإنما حازه قارون من ذهب وأين عاد وشداد وقحطان أتى على الكل أمر لا مرد له حتى قضوا فكأن القوم ما كانوا haddii ilaahay ina waafajiyo qasiidadan iska gaaban ee iyadu la magac baxday qasiidadii iyadu arrithaa ahayd dhowr arrimood waxaan ku khasbannahay inta aynaan iyada u daadegin in aan in yar iftiin yar oo adabi ah ee suugaaneed inaan tilmaanno si qofka uu fahmo jawiga uu la tacaamulayo ee qasiidada jawigeeda waxa ay tahay gabayga sidiisaba iyo tixda gabyeed luqo walbana waa ay leedahay suugaan walbana way ku salaysan tahay marba siba u dhacaa marna waa ammaan marna uu qofku uu faantamayaa geesinimo iyo deeqsinimo mar waa uu baroor diiqayaa mar murug buu xambaarsan yahay mar wuxuu ka turjumayaa jab ku yimid dad iyo siday u argoosan doonaan marba buu tilmaamaa jawiga ay qasiidadanu ay ku timid jawi aada iyo aada u culus weeye oo aan dhihi karno maa ashbaha alleylata bilbaarixa kadib markii muslimiintu ay ka talinayeen meesha loo yaqaan alandalos oo hadda maanta loo yaqaan spain iyo portugal siddeed boqoloo sano markay gacanta ku hayeen oo maalin maalinta ka dambeysay magaalo ay gacanta u gelaysay dadka cadowga ah iyadoo la kala gadanayo dadka muluugta ah iyo umarada la kala gadanayo maalin boqolaa go-aysay maalinba melig baa go-ayay maalinba amiir baa go-ayay maalin boqolaa loo sheekeynayay kadib waxaa la arkay <clears throat> aakhiri xisn min xusuun اlandalus oo qarnaado ah kan ugu dambeeyaay in ilaahay subxaana wa tacaala uu qadaray inay gacanta u gasho nimankii cadowga ahaa inay gacanta u gasho waa marka shaacirka keen isagu adiibka ah gabayo fara badanna aan laga soo sheegin dad fara badan oo gabyaa eh, iyagu suugaanta aad i aad u yaqaan ay mucaasiriin la ahaayeen iyadoo sa ay jirto haddana waxaad moodaa tan inay ahayd qasiida min alqalbi lilwaaqic qasiida kasoo go-da qalbiga ee waaqic u daadegaysa waa sababta keenta marka qasiidaduna inay mashhuur ay noqoto oo ay caan baxdo oo ay noqoto mid iyadu markaa dadku aad i aad ula dhacaan waana mid qalbiga taabanaysa marka aad dhegaysatid markiiba siiba abyaada ugu dambaysa uu kusoo khatimi doono aad arki doontaan biidn illahi subxaana wa tacala iyadoo afartan iyo afar bayd meelaha ka kooban waxaad arki doontaa gunaanad qurux badan inuu keenayo isaga oo waaqica markaa taagnaa uu ku xirayo kan kale ee la filayo inuu iman doono waa midka maanta aan ku jirno marka ugu dambaysaay uuna dhihi doono waad arki doontaan marka ugu dambaysa inuu dhihi doono marka la gaaro ماذا تقطع في الإسلام بينكم وأنتم عباد الله إخوان أو يا عباد الله إخوان ألا نفوس أبيات لها همم أما على الخير أنصار وأعوان إلا أكيل هذا لمثل هذا yaduubu اlqalbu min kamadin in kana fi اlqalbi islaamu waiimaanu idan ninka kan aan anagu ka hadlaynaay waxaa la yidhaahdaa abuطayib alrundiy sida la yidhaahdo gabyaagu wuxuu ahaa nin andolosiya oo meesha ka soo jeeda nin wuxuu adiiba suugaantaa u baxay waa nin magaciisa la dhihi jiray saalix ibn yaziid ibn saalix ibn muusa ibn abi lqasim ibn cali ibn shariif anniqri oo marka nisbada rundiy waxay ka timid runda halkaas waa ma kamida magaalo kamida magaalooyinka andalos iyooda dhacaysay qeybta koofureed andalos waana maanta meesha spania qeybta loo yiraahdo ama spain meesha maanta aan ku magacowno meeshaasu kasoo jeeday ninkan isagu gabyaaga ah haddaba sida kitaabka magaciisa hadda aad ku bixiseen idinka hore idinkugu qoran oo abulbaqa in la yihahdo kunyadiis kunya waxaa lagu magacaabaa qofka marka loo tiiriyo aabba ama wiil dhalay ma hebel wiilkiisii oo kale ama hebel inanka uu dhalay iyo wixii la midka ah haddaba sida aad taqaanaan waxaa noo qoran abulbaqa lakiin culamadu isku khilaafeen ma abulbaqaaba mise abuayib buu ahaa sida marka lisaan اdiin ibn اlkhaiib kitaabkiisa la magac baxay alixaaطa fi ahbaari garnaata sida ku qoran abuayib inuu ahaa abuayib baa la dhihi jiray buu halka almuqiri kitaabkiisa naqx o nafxa aiib waxaa ku qoran abulbaqa inuu ahaa abulbaqa waa marka kunyada uu ku canbaxay haddana kutubta iyo qasaa'idkan idinkugu qoran abulbaqa inuu yahay laakiin sida saxiixa ah ma abulbaqaa baa arjaxsan oo xoog badan in la yidhaahdo mise in abutiib in la yidhaahdo abmagaca abutiib in la yidhaahdo sida saxda ah waxa uu leeyahay bacd almuxaqiqiin walnuqaad walkutaab walmu'arikhiin waxay leeyihiin abutayib in la yidhaahdo ayaa saxsan maxaa yeelay lisaan diin ee leh kitaabka alixaata fi ahbaar arnaata ee ninkan biographiga u sameeyey u turjumay ee ninka aad bay isugu dhowaayeen dabcan aniga marka qofka aan dariska nahay jaarka nahay isku waqtiga nahay isku zamanka nahay jaalka wada nahay waa laga wareysanaya sida isaga laga wareysanayo nafs shay marka waxaa leeyihin abuyib ninka leey wuxuu dhintay lix boqol iyo siddeetan iyo afartii oo ah waa dabayaaqadii qarnigii toddobaad waqtigaabuu dhintay lisaan wuxuu dhintay toddoba boqol iyo toddobaatan iyo lix oo dabeeqadii qarnigii sideedaada haddaba masaadirtoo dhan waxay leeyihiin lisaanu ddiin wuxuu noolaa casriga arundi buu noolaa halkaa dhacay soo casriga mar hadduu noolaa isaga marka laga dhegaysanaya sida marka muhiimka ah ee ayna tilmaamaan dabcan waxaan haynaa marka inta in ka badanna waa la tilmaama haddaba wuxuu leeyahay mualafaadna waa laga sheegaa ninka kan aad arkaysaan shaacirka ah mualafaadkiisu mayan badnayn maxaa yeele aada wuxuu ugu mashquulsanaa qadaha badana caalimku marka uu tadriiska iyo dacwada ku mashquulo ama qadaha ku mashquula qoraalkiisu u yaraadaa waa sida la tilmaamo kitaab buu leeyahay oo ah xadiidkii jibriil uu sharxay baa jira waxaa kaloo leeyahay musanafaad kale faraaidkana aad buu ugu fiicnaa oo nin wuxuu ahaa dhaxal qaybinta aad ugu fiican waxyaabaha uu lahaa waxaa ka mid ajza uu lahaa kitaab eh, curuud la xiriira oo ah tixda iyo qawaafida sida loo samayn lahaa intaa in ka badanba sheekhu uu lahaa eh, raxmat calayh haddaba qasiidadan iyada ah waa iyadoo nuuniye wey xaraf walba iyada ka ah waxaad arkaysaa inay nuunu ku dhammaan doonto nuunka sababta ay u doortaan ragga iyagu qasaa tiriya ama gabyaa waxay tahay horta kow ilaahi subxana wa tacala nuun buu ku dhaartay nuun waalqalami wamaa yasturuun maa anta binicmati rabbika bimajnuun saddex nuun baad dareemaysaa waxay leeyihin marka allah subxaana watacaala markuu ku dhaartay haddana suwar fara badan oo qur-aanka waxaad arkaysaa suurat lmaacuun suurat tiin suurat lmutafifiin nuunku waxaad moodaa waxay dhahaan adabiyan marka loo hadle ama xuruufta carabka u sahlan weeye ku dhawaaqitaankeeda waqca iyo xoog waxay ku magacaabaan muusiiq kalimin wuu sameeyaa si qofka marka uu gelgelo waxay ka mid tahay albaada marka loo adeegsay wuxuu leeyahay cilmiga aswaadka marka loo baxo linguistically wuxuu tilmaamayaa alkhaliil ibn axmed alfarahidi isagu ahaa boqol iyo toddobaatan iyo shan waqtigaa isagu dhintay oo hijriyada dabcan waqtigii alimaam malik iyo eryada waqtigaabuu marka ku dhawaa wuxuu leeyahay xarafkan waa xaraf sahlan inuu carabka markiiba saa uga soo baxo laba laba sifana wuu leeyahay marka la joogo baabu tajwiidka iyo makhaarijta la joogo jahr buu leeyay xarafka waxaa inuu aad i aad u sareeyo haddana hunna oo sankan uu ka soo baxay nuun waxaad moodaa hadalka markaa kelmadda leeyahay xoogga kelmaddu ay kusoo baxayso iyo khayshuumka markay kasoo baxaysa labadaba xoog bay markaa muujinaysaa andalosiyiintu marka aad bay baariciin ugu ahaayeen in xarafka nuun ay aad adeegsadaan aad bay baariciin xataa magacyada dadka kasoo jeeda andalos taariikhda markaad aqrisid bal aqri ragga muarikiinta iyo magacyadooda aqri waxaad arkaysaa zayduun cabduun raxmuun wahbuun nashuun magacyadoo dhan waa eh, intaa nuuntu marka ree andolos aada bay u jeclaayeen waayna ka mid tahay haddaba waxaa jiray ilaa dhowr iyo toddoba nuuniye ayaa jiray laakiin nuuniyadan ayaa aada iyo aad u caanbaxday nuuniyadan aad bay u caanbaxday laakiin marka la joogo fi aladab marka la joogo suudanta marka la joogo waxaa ka mida nuuniyat ibn zaydun baa ka mida oo adxa tanaa'i badiila min tadaaniina wanaaba can tiibi luqyaana tajaafina gabay isagu mashhuura kalgacaylka iyo romansiga ka hadlayo ninkaa ninkaabaa iska laha kitaab waxa wey isaguna cajaa'ibtiisa leh oo dhowr bayd oo sida tan u gaaban tahay u gaaban ninkaabaa iska leh waxaa kaloo iyadana eh, la oo ay tilmaamaan nuuniyaad kale oo la mid ah ayaa jira oo runtii aanaan sahlanayn intu waxay muujinayaan in nuuniyadu baabkaa lahayd nuuniyada abilbaqaa randi rundi waxay ka mid tahay talabaad oo iyadana baabkaa la soo geliyo oo maanta aan u fadhiyna biidn illahi wa tacaala nuuniyaadku aad bay marka u badnaayeen eh, waxaa ka mid ah nuuniyat alamiir eh, sulayman ibn alxakam oo ah malaka maala ahalaa markuu tilmaamayo maali tataawucini albariyaةu kuluha waaطiicuhuna wahuna fi fi cisyaani marka uu leeyahay waxay ka mid tahay nuuniyat alamiir salmaan waxaa ka mid ah ama sulaymaan nuuniyat abilisxaaq alaliili iyaduna way jirtaa laqad zalla sayidukum zalla taqaru biha acyunu shaamitiin iyaduna waxay ka mid tahay nuuniyadaas haddaba nuuniyaadkaasoo dhan waxaan tilmaamaynay inay jiraan akar min nuuniya ujeeddada aan u tilmaamaynan waxay tahay in la ogaado in tan keliya inaanay ahayn laakiin wuxuu intaa ay ka badnaayeen haddaba waxaan u daadegaynaa insha allah hada ashicr wixii ilaahay subxaana wa tacaala eh, naga tusiyo laakiin baraarujin waxaa mudan inta inaan u dhaadhicin abyaad waxaa jira nusakdu aad bay u kala duwanta nusqooyin waxaa jira ku daray ilaa dhowr iyo toban bayd wax alla wixii ka hadlaya qarnaata waxaa la tilmaamaa sheekhu inuusan shaqa ku lahayn laakiin waa loo tiiriyey bahasha aad bay u macaan tahay waana aad eh, waxay dhahaan very touching way mid qalbigan aad bay u taabanaysa marka waxay isku dayeen inay aad iyo aad ugaga buuxiyaan laakiin nusqada hadda eh, aan istilaamtay aan haystaay hal bayt unbaa ah, ka muuqda inuu calaamad su-aal saaranya abyaada kale waxay dhahaan marka loo laabto eh, eh, original manuscript almakhtuut alasliya inay iyadoo thaabit ay tahay haddaba in allah subxaana wa tacaala luqada carabigana waxaa loo qaybiyaa eh, shicir iyo nahri baa loo qaybiya waxay meesha dhahaan poem and pros ay dhahaan marka la jooga literatureka englishka iyo wixii la ah oo lala jeedo tix oo ah gabay iyo akhirkana waxaa la dhahaa hadal nahri ah oo qoraal leh hadalka nahrigana labuu noqon karaa mid siiqadiisu adabi tahay xoog badan tahay kelmad walboo la qoraayo kama turjumayso inay xoog badan tahay bar waxaa arkaysaa qof waxaad arkaysaa yani muuqaalkiisa qof iska baryar uu yahay daciifa markuu hadlay laakiin markuu qoray aad aad u xoog badan waa tanuu leeyahay tantaawi waxaan moodi jiray buu yidhi markii aan isnaqdin jirin axad aludaba nin xoog badan jigaantiga oan isla warninkan hadduu kaa soo horbaxo lakin waxaan arka nin baryar lakin kelimaadkiisa isaga ismalha buu leeyay luqadu marka waxay ka turjuntaa qofka kan iyo shakhsiyadiisa haddaba aan u daadegno dulucda iyo eh, murtida ay xambaarsan tahay tixdan in hortaal waxauu leeyahy likulli shayin ida maa tama nuqsaanu wuxuu ka bilaaba marka meesha ugu cajiibsan wey weligaa markaa wax qoraysid markaad aqrinaysid waxaa la rabaa kelimada ugu horeysa ee qofka in ay ku bixin karto inta hadalka soo socda ee gadaal ka iman doona inuu aad iyo aad u xiiseeyo marka dulucdu waa asaasi iyo kelmaddu meeshay ku bilaabanaysa nambarka labaad biograph ama waxay ku magacaabaan sadarka koowaad ee qoraalkaaga waa in uu ka turjumi karo waxaad soo wadid markaasuu yidhi likulli shay-in wax walbaba idaa maa tama goortuu dhammaystirmo nuqsaamun nuqsaanun hoos u dhac baa u ahaaday nuqsaanun mubtad halkaas u dhacayaa yani bimacnaa nuqsaanun nuqsaan ayaa likulli shayin shay walba u ahaaday idaa maa tama goortuu dhammaystirmo wax oo markay dhammaystirmaan nuqsaan baa ku imanaysa yani bimacnaa markan musawiqaadka waa maxay macnaha gadaal ka imaana wailaa laa yajuuzu libtidaa binakira saad ogtihiin eh, naxwiyan laakiin uh, musawiqaadka dambaa meesha keenaya marka wuxuu leeya shay walbaba markuu dhammaystirmo dayaxa bal arag dayax wuxuu bilaabanaya isagoo markiiba u muuqda kal curjuun aad moodid laanyar oo soo baxday fiideedu ay muuqato wuu kobcayaa waxaad arkaysaa shan iyo toban markuu gaaro oo naylaqaad uu noqdo oo xaraqaad uu noqdo oo buuxsamo shan iyo tobanka markuu buuxsamo waa markay dhahaan eh, waxan waynes meesha ugu weyn wey haddana waxaad arkaysaa hoos buu usoo dhaadhacay ilaa dayixiyo sida u nabay shay walbana waa saas insaanka waa aragtay suu u xoog xoog buun markii xata ida balaqa ashudda markii la gaaro waatan allah uu min dacfin uma jacala min bacdi dacfin quwa uma jacala min bacdi quwatin dacfan wa waman nucamirhu nunakisu fi lkhalq afalaa yacqiluun shay walba markuu nuqsaan taam oo noqdo nuqsaan baa u dambaysa falaa yuqara yaan la kadinin biibi اlcayshi nolol wanaageed insaanu insaan yaan lagu kadin waxay dhahaan labada kelmadood baa suurtagal nafyi iyo nahyiba inay noqoto falaa yuara ay laa takhtar yaa insaanu ha ku kadsoomin oo nahyi ah ama falaa yuar in lagu kediya ma aha inuu ku kadsooma ma aha biiibi lcayshi nolol wanaageed iyadoo mushaarkaaga iyo shaqadaada iyo gurigaaga iyo familigaaga wax walba isku kaasaaran yihiin hasdihi noloshu saas bay daa'im ku noqonaysaa ha ku kadsoomin maxaale waxaan maanta isku kaa dul saaran ee isku qoofalan beri hoos ku iman karaa caafimaadka weligaasaan ma noqonaysid meelunbaa imanaysa jirka meelbaa jirkaagu isku cumri maahan meel walba meesha kale yani way ka cumri badan tahay waxaa laga yaaba indhuhu waa laga yaaba inay markiiba ay daciif noqdaan intaan la gaarin jirka intiisa kale gacantaadu inay daciif noqoto intaan la gaarin tintu inay haada intaan la gaarin idan marka shay walbaba falaa yuara lama kadiyo biibi lcayshi nolol wanaageed insaan laguma kadiyo hiy lumuuru hiyada iyada ah xarfigaas ibtida weeye waxaa ka muuqata marka kelmadu meesha ay timaado ishaarada iyadaa waxbaa lasoo tilmaamo wey marka mubtado laba mid buu noqon karaa ay adduunyadu waad dhihi kartaa hiya qisa ah alumuuru umuurtii kamaa shaahadtahaa sida aadba u aragtaba duwalun midii isbadbadasho weeye man sarahu ruuxii ay farax gelido ama uu farax geliyo zamanun waqti uu farax geliyo saa'adtu waxaa murugaynaya oo xumayna asmaanu zamano kale halka waxaa laga qaata marka borshanka nolosha boqolkiiba toban inay hagaagayso sagaashanna inay inay xumaanayso maxaali wuxuu kudhi zaman iyo asmaan zaman waa mufrad asmaanna waa jamc wey marka maanta haddii shilinka maanta gacantaada ku jiraayay aada ku faraxsan tahay oo aad isleedahay maanta waxbaad haysataa waxaa iman doona sanawaad toban labaatan sano gacanta gacantaada xukuyn waxaa laga yaabaa maanta caafimaadkaaga toban sano shan sano hadduu isku aadan yahay labaatan sano laga yaaba adoo baakoor ku soconayo sariirta saaran waa suurtagal yani bimacnaa waa meesha uu lahaa alimaam shaafici laa xusnun yaduumu walaa suruuru muruguna joogto ma noqoto farxna joogto ma noqdo wax walba oo marka meeshaas marka hiya alumuuru hiya shaniye alumuuru umuurta duwalun meeshaa wey waa midii iyo isbebedelaysa ma haahadtaa sidaad aragta ama hiya shani alumuuru umuurti kamaa shaahadtaa xaal aad sida aragtay aad u aragtay ay tahay duwalun wey mid isbabedlaysa duwal waa maxay alxarbu duwal alxarbu sijaal waa tala dhaho duula waa waxa circulated gala yani bimacnaa waa maxay maantana waa si berina waa si maanta dagaalka adaa ku libta adaa sita beri waa lagaa sitaayo madaxaad hoos u raarcinaysaa maanta ah waa xoog badan tahay beri hoos baad u dhacday maanta dowladdan cerkay maraysaa beri hoos bay tegaysaa maanta amni baa jira beri qof baa imanaya hiya alumuuru umuurtii kamaa shaahadtaa saad aragtay saad u aragtaba duwalun midii wareegaysa wey man sarahu ruuxa uu farax geliya zamanun waqti saa'atu waxaa murjinaysa asmaanun asmaan tiro badan wa haadihi daaru wa haadihi daaru daartan oo tana laa tubqii uma baaqi yeesha calaa axadi axad bimacnaa laa tubqii xaalatan calaa axad yani bimacnaa qof waxay u raajinaysay ma jiro waxaan waa kuu daa'im ma jirto walaa yaduumu mana daa'imo shanun ama shaanun ay qadarun calaa xaalin lahaa xaalad adduunyada u ahaatay hal xaalad kuma socoto yani bimacnaa dunya haadi laa tasiiru calaa namat waaxid wacalaa watiira waaxida hal dariiq uma socoto maantana way isku toosantahay berrina way kala duwantahay walaa yaduumu ma daa'imo calaa xaalin xaal dushii kuma daa'imo xaalkaasoo lahaa amaba walaa yaduumu daa'imkaas meesha la sheegay faacilkeeda waa shaan walaa yaduumu shaanun shaani ma daa'imo calaa xaalin xaala kuma daa'imo xaaladaasoo laha adduunyada u ahada yumaziqu dahru xajman kula saabiqatin ida nabat mashrafiyat wqursaanu yumaziqu dahru haddana wuxuu noo keenaya eh, shay isticaaro ah makniye ah. wuxuu ku maalinayaa dahri buu ka dhigaya dahrigana haddana miaal kale u xambaarsan yahay balaaqa ahaan wuxuu leeya yumaziqu dahru dahrigu wuxuu googooynayaa xatman shaki la-aan kula ay kula nicmatin saabiqa nicmo walba ee dhammaystiran waxaa iyada dhan jajabinaya googooynaya dahrigii wey idaa nabat haddii ay kor noqoto mashrafiyaatun suyuuf iyo wa biro seef ka samaysan iyo amaba dahab ka samaysan ama fida ka samaysan hadday kor noqoto dahrigii ayaa markiiba baaba ah ka dhigaya wayantadii isagaa galka ka siibaya kula sayfin sayf walbaba lilfanaa lijli lfanaa ama ay luula ka dhig walow kaana haba noqdo eh ibna diyazinin ay sayfa bni diyazinin ba allaha ka dhige walhimd walow kaana alhimd haba noqdo eh himdaanu marka waay dhahaan waxay dhahaan almacna qabla alcraab inta aan la craabin istisaarku waa craab sooma intaan la gaarin horta macnaha aan fahmno kelmad kelmad kelmad mazaqa yumaziqu wuu googooyn wax la jeexjeexo asal ahaanna kelmadda waxaa loo adeegsadaa wixii ku yimaada maalan warqad iyo waxaa la xiriira umaziqu tamziiqan yani waan jeexjeexaya waa tir meesha english ka dhuf waan jeexjeexaya haddaba zamankii waxaa laga dhigaya inuu wax walba saa u kala googoonayo saabiqa waa maxay saabiqa wa calaykum nicamahu daahirata wabaطina waa dhammaystir waa tamaam wax markay noqdaan marka kula saabiqa halkaa marka waxaa yaal wasfi u dhacay mawsuuf go-an oo ah an yumasiqu addahru kula nicmatin nicmadaasoo saabiqatin dhammaystiran marka waa loola jeedaa marka kan saabiqadu waa waصfi limawsuufin maxduuf oo taqdiiruhu ay kula nicmatin nicmo walba ayuu jeexjeexaa nicmadaasoo saabiqatin dhammaystiran haddana wuxuu rabaa marka idaa nabat masharfiyaatun khursaan wuxuu rabaa inuu ku yidhaahdo markii dagaal uu yimaado oo seefaha la ysula baxo amaba markii ay dhibaata ay timaado ama zamanka marka uu gadoomo intuba tacaabiirtaas ay ku tilmaamaan ragga dusha ka qabtay adduunku isbedela marka mashrafiyaad maxaa loola jeedaa mashrafiyaad waa nooc waa seef seefaha loola jeedaa khursaanun kharsi bay kelimadu ka timid asal ahaanna waxaa loo adeegsadaa waa qica dahab ka samaysan ama qica ka samaysan fida xadiidkii bukhaari ee ahaa nabiga sal alla alay waslm markuu usoo gala dumarka yaa macshar الnisaءi tasadaqna fainii ra'aytukuna akara ahli الnaar waatanu xadiidkii uu leeyahay markuu bilaal ula socday mid baa waxay tuuraysaa khursa ka samaysan dahab marka leeyahay marka khursaanta waxaa loola jeeda marka wuxuu rabaa inu yidhahdo haddii seefuhu saa ay usoo baxaan oo galka laga siibo adduunku isbedelaya zamanki uu isbedelaya dagaal waad aragtay inaga contextkeena aba ku xiriirinaba nabad baa lagu jiray dadku way faraxsanaayeen hal marba dagaal baa yimid adduunka waa lagu kala tegay wayantai kelimad intada waa ay salla asayfa min hamadiha seeftii wuxuu ka soo saaray halkii ay ku jirtay meeshii ay ku kaysanayd seefta waxay wadataa gabooyay leedahay falaartu gabooyay leedahay markuu kala soo dhex baxo ayaa intidaal luqada carabiga lagu magacaabaa laamta meesha ku jirtaa laba macno waa suurtagal lijli lfanaa lijli lfanaa fanahuna waa markii wayabqa wajhu rabbi kullu shay maatan qur-aanka uu leeyahay shay walbaba fanin kullu man calayha fan wayabqa wajhu rabbik wax walbaba way baaba soo ma marka seefta seef walbana lilfana aakhirka waxaa u dambaynaysa maxay ayluula haddaan ka dhigno in eber wey wax walba way dhammaanaya ama lijli fana markaasuu le walow kaana waxaa marka laba miaal buu isdhexgeliyey ama laba laba tashbiiho qurux badan wuxuu keenay nin lagu magaca ibnadi yazan iyo wuxuu keenay qasriga uu deganaa ee lagu magacaabo qundaan hadda labada maxay kala yihin marka ibnadi yazan waa nin la tilmaamo yeman buu kasoo jeedaa waa malik min muluki ximyar halkaasuu kasoo jeedaa ninkan sida la tilmaamo waa ninkii axbaashta saaray waa nin marka geesinimada la tilmaamayo dadkii ugu xooga badnaa ahaa waa nin meesha la tima marka waa nin aan loo babacdhigi karin buu ahaa marka wuxuu leeyahay xataa had noqoto seefta ha noqoto ama qofka cadowgaaga aad la dagaalamayso qofka aad la dagaalamayso aad haysaan hadduu noqdo xitaa ibna diyazin hadduu noqdo yani seeftaadu yani xoog waxay ka qabto ibna diyazin hadday noqoto qimdi qumdaan gabooyaha iyo daboolka seefta hadduu noqdo himdaan himdaan waxaa lala jeeda waa qasri weyn oo aad i aad u xoog badan oo aan la dhex jibaaxi karin waa qalca aad i aad u weyn himdaan baa la dheh jira yaman bay ku tiil xataa hadduu kaa noqdo wixi waa laga baxaya bimacnaa markuu dagaal u yimaado cadowga aad xisaysaan hadduu ibnadiyazin yahana waa la dul maraya haddii seefta iyo waxa ay daboosho oo gabooyaha u ahna ay qimdaan ay tahay qalcad aan la dhex jibaaxi karin waa la dul maraya meeshan dagaal baa yimid waxaa isbedelaya wixii dhan baa isbedelaya marka wuxuu rabaa inuu yidhaha dahriga markuu kugu soo kala wareego adduunyadu isbedesho wax walbaba sidii ma noqonaya shay walba marka farhu ka baxaya wayantadii wuxuu galka kala baxaya kula sayfin lilfana liajli lfana walow kaana bna di yazinin walow kaana sayfa bni di yazinin allaha ka dhiga eh walghimd walow kaana alghimd ama walow kaana himdaanu himdaan ba allah ka dhiga alhimda ilan himda way kor dhigan tahay sida nusuukhda saxda ah walow kaana walow kaana himdaan alhimd ama humdaan alhimda way kor dhigan tahay marka ismu kaana ism khabaru kaana halkaabuu dhacaya marka walow ismkeydana waa kan dambe marka walow kaana himdaan qasriga iyo qalcaddaa weyn ee dhufayska ah ee uu ibnu yazan uu deganaa hadduu xataa ay kuu noqoto meel aad gabaasi ka dhiganaysid aad ku gaashaamanaysid xitaa waa laga dhexbaxaya markaas wuxuu keenaya wuxuu leeyahay waxaan maanta uu sheegay waa inuu caddeeyo soo ma waa inuu amhile u keeno wuxuu leey ayna almuluku haddaba aba boqoradii dhawi tijaani marka dhawi tijani luq ahaan waxay ahayd in la yidhaahdo ayna almuluku dhaw tijaani maxaa yeele muluk way kor way godan marka in dhawo la yidhahda eed wuxuu ra almuluk acnii dhawi tijaani marka waxaa usoo qadaranaysaa ficil meesha ka cadfan ee kordhigaya dhawi kordhigaya ayna almuluk awa boqoradii dhawi tijaani acii acnii waxaan ula jeeda dhawi tijaan tijaanka marka waa kroonka raggii iyagu markaa boqranaa ee iyagu markaa ma aragtay eh, la caleemo saare marka tiijaanka waa marka qofka la caleemo saaro somebody's crown waxaa madaxa laga saaraa tiijaan lagu magacaabaa awa nimankii tiijaanada lahaa min yamanin kasoo jeeda awa wa ayna minhum halkay bay ka joogaan akaaliil wa tiijaan intoo marka waxaa la tilmaamay akaaliilna waa waxa boqorka uu xirto waxyaabaha madaxa la gashto ee boqorada aragtay dabcan eh, markii taariikhda qadiimka ah ama musalsalaadkooda markaad u fiirso aragtay nin boqora waxaa imaanaya geed weyn madaxu ka saaran yahay silsilado waaweyn ay ku xiran yihiin xabadka wax u saaran yihiin waxaa la isku qurxiyo boqoradu ay gashtaan waa lagu akaaliil iyo tiijaan lagu magacaaba aawa nimankii sida ahaa wa inamaa shaadahu aaw wixii uu dhisay shadaadun ninka la dhihi jiray fii iram markii iram la joogay wa inamaa saasahu aawa wixii ay ma aragtay ay siyaasayn jireen oo ay dhiseen asaasna uga dhigeen nooca doonto ha noqotee fil marka la joogay bersia saasaa ninka la dhihi jiray haddana wuxuu keenay laba nin kale u keenay yani dadka amiladu ka dhigo adoo maanta yidhaahda maalan aawa adduunyada halkay ku dambayso alqudbiya dawliya oo raggii haysta aawa suberbowerska aha aawa rushiyadii sofiyetka ahayd halkay ku dambaysa aawa chinadii quwaddaa lahayd meeshaad ka dhihi lahayd oo marka taariikhdu ay isbedesho marka wuxuu leeyahay shadaad ninka la dhaho iramna waa markii awood la tilmaamayo qur-aanka waa tan irama daati lcimaad markuu le rabbilcaalamiin isagaa tilma irama daati lcimaad ee dhakawyada iyo iyo cimdiga lahayd ee awoodda lahayd oo jigaantika ragga dadka iska celin jiray aw saasaanna waa nin bershiyaana asal ahaan wuxuu ahaa nin geesiya sida la tilmaamo waa nin min usuushaas furs iyo iiraan meelaha ka soo jeeda nin wuxuu ahaa taariikh culus isaguna lahaa raggaa aawo wa aynamaa xaazahu aawo wixii gacanta uu ku dhigay qaaruunu ninka la dhihi jiray oo min dahabin dahab ah wa ayna caadun aaway wa shadaadun aaway wa qaxtaan aaway intubay tageen ataa waxaa yimid cala alkulli idaylkood waxaa ku yimid amrun amar baa ku yimid amarkaasoo laa maradda lahu wax celinaya aanu lahayn xataa qadow ilaa ay ka dhammaadeen fakana alqowma dadkiiba waxaad moodaa maa kaanuu inaaba hore u jirin dadkaa way tageen yani waxaa is leedahaba dadka maba jirinba wa saara wuxuu ahaaday maa kaana min mulkin wax alle wixii mul mulki ah oo ay lahaayeen iyo min malikin iyo boqor walba ee waqtigaa jiray kamaa xakaa siduu ugaga warramay can khayaali اطayfi waxa xulmiga khayaalka ah wasnaanun mid isagu lulmoonaya suu uga waramay oo kale bimacnaa maalan qofku markii hurdayer kugu timaado waxbaa istusinaysaa soo ma hadda wallaahi in yaraan indhaha isku qabtay waxaan arkay waxbaa saas ii hormaraya adoo inta ka baxayaan arkay wixii wax jira maaha sooma sida dream buu isku bedelaya w wixii o dhan wuxuu noqday boqortooyadii intaa iyada jirto intaasoo boqol sano jirta dream bay isku bedeshay riyay isku bedeshay lacagihii intaa lahaya riyay noqdeen dahabkii tirada badnaa uu haystay ninkii odaga ahaa qaaruun fakhasafnaa bihi bidaarihi اlard famaa kana lahu min fiatin yansuruuna min duuni illah wama kana min almuntasirin waatan qur-aanka uu leeyahay iyagoo dhanba kaan lam tagni bilamsa ilahay ka dhigi aaway buu leeyahay wasaara wuxuu ahaadaa maa kaana wixii ahaado min mulkin boqortooye ah iyo min malikin boqor u teliyey ah kamaa xakaa sidii ugaga warramay oo kaluu noqday can khayaali ayf ninkii hurdoonay yani can khiyaali ayfi wasnaanu ama kamaa xakaa suu uga warrama wasnaanun mid hurdoonaya lulmoonaya can khayaali ayfi waxa uu hurdada ku arkay oo riyo ah oo calwasaad ah wuxuu arko kaloo noqdo khayaal maxaa lagu magaca imaginary wey waxaa iska iska maleeya ayfkuna wixii hurdada kugu yimaada ataani ayf hurdada wixii kugu yimaada wasnaanunna laa ta'khuduhu sina soo maha qofka aana micnaha hurdada iyo ku yimaado wuxuunala jeedaa waa qofka isagu lulmuunaya daara azamaanu zamanku wuxuu ku soo wareegay calaa daara ninka leehay wa qaatilii kan dilay wa ama kisra ninkii kisra ahaana adna uu taliyey famaa aawaahu ma aanu ilaalin oo ma dumin iiwaan oo ah iiwaan waxaa lagu magacaabaa qasri waxay dhahaan saddexda geesood buu aad iyo aad ugaga xoog badan yahay lagama soo geli karo hal gees ilan guri walba marka la dhisay afar gees buu leeyahay afar jidaar buu leeyahay xoog badan saddex geesoodna way cufan tahay oo meel lasoo mari kara maaha meesha afaraadna hawada loo furo waxayna ka mid ahayd waxay ka mid ahayd qilaacda amhilada loo soo qaato yani maanta maalan waad garan kartaan marka wax la tilmaamayo jidaarka siin weyninka uu leeyahay la tilmaamaa jidaar yajuuj wamajuuj weyninka uu leeyahay la tilmaamaa waxaa la tilmaama meelaha qaarkood waxaa jira alcajaa'ib الsabca buurtii sidaa ahayd waxyaabaha waxaa jira waagaa marka waxay aلthaqaafa alcarabiya ee raa'ida anadag oo taariikh ahaan ohy waxaa ka mida qusuurtan hadda himdaan oo kale qasriga yeman kuyil iyo iiwaanoo kii kisra meeshaa jira waxay ahaayeen waxyaaba amilo looga dhigo inay yihiin qilaac suurtagal aana ahayn sida si sahlan in loogaga dhex duso haddaba marka wuxuu leeyahay daaraana waa nin magaciisa iyo ninkii dilaba waqti baa ku yimi isna teg kii dilana teg kisraana intaa buu telinaya laakiin famaa aawaaho ma aanu dumin oo ma ilaalin iiwaan qasrigii iiwaan ahaa uu deganaa oo difaacu ka dhigin waba ma kaanama asacbu lam yasun lahu sababu waxaad ma moodaa adaygii inuusan waxba u fududayn ama sabab waxba loo fududayn yani sacb wixii adag labada kelmadood marka addaad iska soo horjeedaan sahal iyo sacab yowman maalin inuusan waxba u sahlin baad moodaa walaa malaka dunya adduunyada inuusan hananin babaad maad moodaa sulaymaan yani waxaad moodaa shayba inuusan jirin waxba inaan xataa nabiyulahi sulaymaan inuu adduunyada aanu hananin baad moodaa taariikhduu galay khalaas teg intaa marka waxay muujinaysaa wixii markaa dhacay wuxuuna ka hadlayaa marka andalos waxay ahayd iyo quruxda ay lahayd fajaa'icu dahri zamanka waxyaabihiisa kaa yaabiyaayey ee fajaca kugu ridaayay anwaacun noocyo weeye noocyadaasoo munawacatun kala duwan walizamaani zamankana wuxuu leeyahay masaraatun wax kaa farxiya iyo axsaanun wax kaa murjiya buu leeyahay walilxawaadii dhacdooyinka dhacayana waxay leeyihiin sulwaan wax markaa kaa fudud sulwaan waxaa lagu magacaaba maa yatasallaa bihi wuxuu isku samarsiiyo markii oo xunuunka kaa fujiya kaa neefiya marka walilxawaadii dhacdooyinkani waxay leeyihiin sulwaanun wax kaa neefiyo yuhawinuha kuu fudaynaya laakiin wamaa limaa xalla bilslaami sulwaanu laakiin wamaa sulwaanun wax neefiyaya ma jirin limaa kii xalla ku dhacay bilslaami islaamka wax qofka ka samarsiiya waa la waaya yacni wax kastoo kugu yimaada haddii lagu samarsiiyo waxaanaad heli doontaa shaqo maanta wey shaqo kale heli doontaa insha allah iska sug owlaadan soo mar aad guursan doontaa kuwa kale heli doontaa kuwan hadday dhinteen reerka hadda ma burburaha reer kale samaysmi doona xadiid walbaa kugu timaada maxay leedahay sulwan wax kaa neefiya oo ku samarsiiya waa fahamsan soo ma lakiin wuxuu le lakin wx islaamka ku yimid sulwan ma laha yani bimacnaa wax damqiyo wey oo aan qofkii marnaba aanu farx aanu dareemaynin haddaba waad dareemaysaa kharbada inay ku jirto ataa aclى اlkuli amru laa maradda lahu xataa qadw fakaأna اlqowma ma kaanu waxaad dareemi kartaa waana soo mar beytkan in yar ka hor waxaad dareemi kartaa eh, nusakda aad arkaysaan waxbaa isku dhex yaacsan dahal jaziirata jaziiradii meesha ahayd waxaa daboole amrun amar baa daboole amarkaasoo laa cazaaa lahu wax taciya aana lahayn taciyada waxaa lagu magacaabaa qofkii murugta ay ku timid inaad ka neefisid hebelan u taciyey bimanaa allah kaa samarsiiye wey jaziiradii aanu deganayn waxaa ku yimid amar wax ka tacsiyayn kara aanay jirin hawaa lahu arinkaa isaga ee ku yimid waxaa u hoobtay uxudun buurta la leeyahay wanhadda waxaa markiiba degaandigda cardaadiqda u noqday buurta buurtale laba buuroo la yaqaano hahlaan iyo uxud la leeyahay ayaaba u burburay yacni mirugta timid oo adoo dhihi lahayd mala wax buuruhu takaadu samaawaatu yatafatarna min kelmadii ilaahay laga sheegay samadaabaa dildilaacaysa watakhiru ljibaalu haddan buuruhuna markiiba iyagoo dhanba waxay noqonayaan dagaan digtay noqonayaan adoo yidhi kale marka wuxu hawaa lahu waxaa u hoobtay uxudun buurta laleeyahay wanhadda waxaa cardaadiqda noqday hahlaan buurta laleeyahay asaabaha alcaynu jasiiradii iyada ahe damiirkii u caynta waxaad u celisaa jasiiradii asaabaha ee asaaba aljasiirata waxaa ku yimid alcaynu il ku timid fi lislaami yani waa la ilaysta wey fartaza'at markaasay musiibowday alrazaya alraz aw ruz waa asal ahaan waa musiibada fartazaat alfaada qale waxaa idiin qoran famtaxana soo qoran qaarkiin imtixaan baa ku yimid nusqada haddaa haystaan famtaxanadna way jirtaa fartazaat way musiibooday xataa khalat ilaa ay ka marnaatay minhu bimacnaa islaamkii aqtaarun baa la waayey dhinaca yani bimacnaa iyo buldaanun waxaa la waayey dholal fara badan iyo gobolo fara badan baa la waayey marka wuxuu leeyahay markii wuxuu tilmaamaya dabcan aad bay u qurux badnaan lahayd intaan qasiidada la aqrinin markay ugu yaraato labaatan daqiiqo alandalus in laga sheekeeyey siday u kala gogo'day yani marba gobol baa go-ayay marba magaalaa go-aysay marba amiir baa dad la go-ayay waa la kala qeybiyo kadibna waxa xukumkii divinan rulekii qeybi oo xukun baa ku yimid fariq tasud qolaba qolaba marka wuxuu leeyahay yani heerka meer waxay gaartay buu leeyahay xataa khalat ilaa ay ka tagtay oo la waayey min albilaad اlislaamiya andalus markaa soo hoos imanaya aqtaarun baa la waayo gobollo iyo buldaanun magaalooyin dholal baa la waayey yani waxay noqdeen kuwa kala gogo-awey sibay u federaal samayn wey kanoo kale wey fasal bal weydii balansiyatan weydii waa dhul dhulkaa bal ii weydi waa magaalo ka mid a ah magaalooyinkii alandalus maa shanu mursiya mursiya shanigeeda ii weydiiye adoo maanta yidhi maalan ii eh, weydii eh, waa maalan stockholm bal weydii gottenberg waxa ka dhacay aduu yii magaalooyinka adoo weydiin waana waxay ka mid tahay waxay dhahaan waa khayaal adabi rafiic yani bimacnaa wuxuu markiiba wuxuu gaaray imaginary meesha marka digtiga la joogo ama poemka la joogo wuxuu markiiba khayaalkiisu wuxuu ka dhigayaa in magaalooyinku bani aadam oo kale was'al ilqarya markuu allah subxana wa tacala leeyahy ahl alqarya yani ii weydii marka balansiyatan ay ahla balansiya dadkii deganaa maa hanu mursiya ay maa hanu ahli mursiya halkay ku dambeeyeen bal ii weydii wa ayna shaaibatu aaway am ayna jayaanu aaway magaalooyinkaa bal itusi wa ayna qurubatu aaway daaru lculuumi culumtii daarteeda ahayd fakam min caalimin badanaa caalim caalimkaasoo qad samaa kor noqday fiiha magaaladaa ka soo baxay caalimkaasoo lahu u ahaana shanu qadar u ahaada bal weydii magaaladii quruba maxay soo saarto caalima kam kharajat oo rag culamo ah oo ilaahay subxaana wa tacaala magacooda meel kasta uu gaarsiiyey bal magaalooyinkaa ah oo balansiye ah iyo mursiye ah iyo shaatibe ah jayaana qurtuba ah bal halkay ku dambeeyeen hal ii weydiiyo intuba khalad can اlislam waxay noqotay juz min tilka alaqطaar wاlbuldan alati khalad canha اlislam aw khalad can اlislam marka wuxuu le wa ayna qurtubatu aw halkay ku dambeysay daaru اlculuumi ahayd fakam min caalimin badanaa mid aqoon leh kaasoo qad samaa kor noqday fiiha daarta dhexdeeda caalimkaasoo lahu u ahaaday shanun u ahaaday yani shani waa nin qadar leh oo dadku cilmigiisa iyo ka hibaystaan halkuu ku dambeeyey wa ina xemsu aawey magaaladii ahayd wamaa taxwiihi iyo waxa ay koobtay ee soo hoosgelayay oo min nusahin waxa lagu dalxiiso ah nusa waxaa lagu magacaabaa meelihii quruxda badnaa ee jasiiradaha lahaa ee biyaha ee badaha lahaa ee nahriga dureeraya lahaa oo dadku dalxiiska u tegayeen as picnic loo aadi jiray halkay ku dambeeyeen bal ii weydii wa nahruhaa wa ayna nahruhaa aawa webigeedii alcadbu ee macaa webigaasoo fayaadun kii shubmayay ahaa wamal mid buuxo ahaa bal halkay ku dambeeyeen ii yani webi iska dureeraya ee fayaada haddana mal ah ee buuxa bal halkay ku dambeeyeen intu way tageen qawaacidu kuna arkaana albilaadi fama casa albaqaau ida lam tabqa arkaanu qawaacidu haddii aad dhahdid marka yani mubtada ka dhigo qawaacidu kuna manaa kuna waxay ahaayeen kuna waxay ahaayeen qawaacidu bay ahaayeen cawaasim iyo asaas bay ahaayeen arkaan albilaadi bay ahaayeen ama kuna waxay ahaayeen qawaacida bay ahaayeen ka badelo arkaan albilaadi bay ahaayeen haddii labada ay kor dhigan yihiin marka macnahaas ad dhihi kartaa amaba kunna qawaacidu bay ahaayeen qawaaciddaasoo arkaanu lbilaadi iyadana haddii labadaba adagodid iyadana marka waa sidaa wey ama marka kuna waxay ahaayeen ama qawaacidu hiya qawaacid markaa mubtada usoo qadaro qawaacid meesha ku istaaja hiya ama hunna meelaha laga soo sheego dhan qawaacidu bay halkaa ku istaag qawaaciddaasoo sifee marka kunna ahaaday huna iyagii oo tadiifka meesha maxduufka arkaan albilaadi ahaada famaa casa lbaqaau haddaba joogis iyo raagisu maxay ahaatay idaa lam tabqa haddaanay soo harin arkaanu haddaanay soo harin wixii dhidibada u ahaa amaba rukniga u aha haddaanay soo harin maxaa haray magaalooyinka waaweyn lagu kala tagay qortooba ma joogto oo balansiye ma laha oo mursiye ma joogto oo shaatiba ma laha oo mujiyaan ma laha haddii kuwa maanta ay jirin maxaa laga noolaadaa adoo dhihi lahayd maanta makay madiine hadday meesha mareen ma nolol baa hartay xagga ay xagga hadday mareen ma nolol baa hartay wax naga noolaada maaha marka eh, xarakaadka kala duwan ee beytka eh, marna qawaacidu kuna arkaana qawaacida kuna arkaanu iyo qawaacidu qawaacidu kuna arkaana saddexda weji saddexda ciraab baa samaynaysa in sha allahu haddaad qawaacidu tiraahdeen huna qawaacid halkaa ku istaaji kadibna kaana iyo isimkeedii iyo maxduufka ah iyo khabarkeedii meesha yaal fii maxali waxay dhacayaan meel rafca bay dhacayaan sifay u yihiin markaas waa sida ugu sahlan wey tabki alxanafiyaة اlbayضاء min asafin kama baqa lifiraaqi اlilfi haymaanu haymaanu tabkii way ooyeysaa alxanafiyatu ay diintiyaa loola jeeda diinta islaamka diintii islaamka ahayd albaydaa ee cadayd ee wanaag mooyaan wax kale aanan xambaarsanayn min asafin murug darteed bay la ooyeysaa kamaa bakaa siduu u ooyey lifiraaqi ilfi qof qofuu jecel yahay oo faaruqaya haymaanun mid jacayl kuwaashay siduu u ooyay oo kale ayuu oydo haymaan luqada carabi waxa lagu magacaaba qof qof markuu aad and ease in love with him markay dhahaan qofka meesha ugu dambayso markuu gaaro oo jacaylka waxay dhahaan shaqaf iyo shacaf shaqafaha xubun sooma dhihin alimaam alqurdubi wuxuu leey shaqaf iyo shacaf baa jira buu leey shaqafka oo marka meesha kore uu marmarayo xoogaa yar warqad yaroo lagu soo qortaa meel ku tuuraysa kelmad lagu yiraahda laakiin markuu shacafka u gaaro qofku waa inuu dhinto hadduusan qofka helin shacaf wey marka wuxuu rabaa inuu tilmaamo haymaanka waa ninka jacaylku uu ka gaaray meesha ugu dambayso haymaan yacni qofkan hadduusan arkin waa finish waa u dhammaanaysa ilfigana waa qofka qofka kale uu jecel yahay uu markiiba u dunmayo marka wuxuu leeyahay diintii islaamka wuxuu rabaa marka diinta islaamka diinta islaamka ma ooyeys laakiin dadkii diinta islaamka wata wey marka wuxuu rabaa inuu yihahda tabki alxanafiyat albayda inuu yidhahda ay asxaabu alxanafiyati albayda dadkii muslimiinta ahaa ee diintan iyadoo toosnayd sitay ee diinta u ahayd murug bay waxay u ooyayaan magaalooyinkaa la waayey sida qof qofuu jecel yahay waayey oo kale waa idin dhacay soomaa tashbiiha tabki alxanafiyatu diintiibaa ooyeysa albaydaau iyadu cadayd min asafin min ajli asafin murug darteed bay la ooyeysaa kamaa bakaa suuu ooyey haymaanun mid jacayl ku waashay liilfi ay liajli firaaqi alxabiibi waalcashiiq qofka uu jeclaa markuu waayey oo kale suu ooyeysa calaa diyaarin bay u ooyeysaa tabkii ku tacaluji calaa diyaarin dhulal bay u ooyeysaa daaro deegaano deegaanadaasoo khaaliyatin ka marnaatay min alislaam islaam ka marnaatay halkaa usoo bood taasoo qad afqarad marnaatay walahaa waxaana u ahaaday bilkufri ama cumraanun baa u ahaaday meel ay degan yihiin bilkufri gaalnimo halkii markii laga waayo dadka muslimiinta ay ka wada baxeenoo la wada qixiyey oo ay noqoto dad ay noqdeen evacuated oo nina meesha aanu kusoo hara maxaa meesha dhacay daartii waxaa degay dad gaale ayaa degay oo meesha maanta ad arkaysid leeyahay minority muslims one person miyaa degan oo la sheeg sheegayo halkaa meesha culumtii kutubtii mualafaadkii diintii culimmadii oo gaalkuna uu ahaa mid percentagekiisu aad u yaray sida meelaha ugu yarnahay oo kale maanta wuxuu noqda uu leeyahay qad afqarat min alfaqr yani way maraatay waxay ka ceeltowday dad dad muslimiina ma degana sukaantii baa la waayay maxaa soo hara marka bilkufr cumraan yani waxay ku camiran tahay oo ka buuxo buux dhaafay bmacnaa bاkfr ee bahli اkfri dadkii aan muslimiinta ahayn xayu masaajidu halka ay masaajidu qad saarat noqotay kanais bay noqotay masaajidii sida maanta aan u lehnaa masjid kaniisad baa la gadanaya masjid ka dhigaynaa waxay noqotay masaajidii kanais bay noqotay maa fiihina ma dhex ahaanin masaajida ama dhulalka ilaa nawaaqiisun wasulbaanu naaqus oo waxa ay garaacdaan nimanka nasaarada marka la rabo in salaada la isugu yeero sooma xadiidkiina qoyska ka hadlay iwasulbaanun ee jamcu saliib karoos iyo bahalkii la garaacaya unbaad maqlaysaa aawa masaajidii aadaankii aawa xataa maxaariib xataa mixraabyadii tabkii way ooyeysaa walxaal hiya jaamidatun iyadoo qaryo ah yani adoo yidhi maalan masjidkan marka laga kala tegay mixraabka sheekhu istaagi jiray iyo tirarkan baa ooyin la dhaqaaqay sida nebiga sala allahu alayh wasalam markuu dhintay oo kale mimbarkiisa waa tan ooyey oo uu leeyahay ma waa uu ololay waa tan leh mimbarkiisa sida haluhu u ololaan oo kale lifiraaqi nabiyi sala allahu aleh wasalam marka wuxuu leeyahay tabkii wuxuu leeyahay xata almaxaariibu xataa mixraabyadii tabkii way ooyeysaa walxaal hiya jaamidatun iyadoo qaryo ah xata almanaabir manaabirtii way tabkii way ooyeysaa walaal hiya iyadoo ciidaanun qaryo ah jaamid bimacnaa waxaanan dhaqaaqayn oo aan xayawaan iyo bini aadamna aanan ahayn ciidaanan waa jamcu cuudkii iyo ciidkii waxaa loola jeedaa waa qaryahow yaa haafilan kaaga dhoohanow ee moogsan ee waxba aan la socon walahu fi dahri zamankanoo mawcidatun ay u sugnaatay yani bimacnaa waad dhoohan tahay laakiin wax kuu wacdiya ayuu zamanku xambaarsan yahay bimacnaa taarikhda aqli wey waxaan hadda laga soo sheekeeyey ciyaar ciyaar maaha adna waad maqantaha w you absent minded laakiin wuxuu ciyaar ciyaar maaha waa fahamna soo ma marka eh, markii nakirada eh, munaadaha loo samaynayo waa la kordhigaa yaa haafilan warkaaga dhoohanow marka qof gaara lama hadlin marka walxaal lahu fi dahri ay u ahaatay mawcidatun wax wacdiye ay u ahaatay in kunta haddaad tahay haafilow fii sanatin mid hurdo ku sugan laa tahudu sina fii sinatin mid iska hurday haddaad toolulmoonaya fadahru zamankii wamaa xawaahu iqdaanun midkii baraarugsanoo fiijigan wey yani bimacnaa taariikhdu iyadu ma seexato history never sleeps taariikhdu ma seexato lam tazal iqdaana way soo taagan tahay laakiin adiga waxaa laga yaabaa inaad maankaagu meel kale tagay inaad iska horodid waxba aadan la socon jahli waxaa laga yaaba inuu gaarsiiyo wixii aan la socon laakin haadihi damanku zamanku mahal maamuud wamaashiyan yaa maashiyan war midka socdow marixan xaalaa tahay kii isla qobweyn ee faajartamaya yulhiihi uu mashquulinayo mowطinhu meesha uu joogo ah, kan baan haystaa intaan deganah waa isku aadanta aa leedahay abacda xims magaaladii ximse ka dambow miyaa tuaru lmaru ruuxu ayay kadinaysaa tuaru lmara dheh ruuxu ay kadinaysaa awtaanu wadamo yacni mar haddii ximsi la waayey miyaa waddan kale aa ku kadsoomaysaa sida ximsi loo waaya kana weyn doontaa w kolkaad maanta joogtana beri baad weyn doontaa adduunku isma dul saara mar walbaba waxaa nolosha iskuma qoofadna maalin baa iman doonta wa weyn doontid marka wuxuu leeyahay wamaashiyan wayaa maashiyan kan socdow marixan xaala kawnika marixan mid isagu faajeertamaya ahoo kibir iyo ku jiro isqaadqaadayo kaasuu yulhiihi uu mashquulinayo mowطinhu halka uu joogo abacda xims ximsi ka dambow miyaa taquru lmara ruux ama taquru awطaanun meelo la dagaayay ay kadinayaan almara ruuxa waa ka faacilka gadaal dheh tilka almusiibatu musiibada iyadaa andalus ka dhacday ansad waxay dadka ilow siisay oo halmaan siisay maa taqadamaha wixii ka hormarey wixii ka horreeye o dhan wamaa lahaa umana ahaanin min tuuli addahri yani bimacnaa min tuuli lmahridaas door dahr wey min tuuli dahri yani zamankaa dheer ama min iwaali dahri dheh min iwaali dahri zamankaa dheer nisyaanu halmaan uma ahan muddaba ha kasoo wareegto hala yidhaahdo waxay ahayd qarnigii intaa intaa qarnigii toddobaad bay ahayd kan baan maraynaa min iwaali dahri zamankaa dheer ee kasoo wareega nisyaanun uma ahanin ya ayuha almaliku lbaydaa ra'aytuhu adrig bisayfika ahla lkufri laa kaanuu meeshan marka beytkan waa beyt eh, dakhiila nusakda asalka oo dhan markaa ma laha sida aan dul istaagay marka kan horena waxaa ka muuqata rakaaka ka muuqata ya ayuha almaliku albayda oo sifada meeshay aadi lahayd laakiin qaybta fiyo waa maxay adrig bisayfika ahla alkufri laa kaanuu adrig bisayfika sayftaada la gaar ahla alkufri laa kaanuu waqayan jirino ya ayuha almaliku boqorow yani maala ya ayuha almaliku albayda saaxib albayda aladii ra'aytuhu halkaasa ugu dhow laakiin beytkan waa beyt dakhiila say iyadoo tilmaamaan maxaa yeelay waxaa laga hadlayay meesha markaa ma oolin sida marka la tilmaamay waa kan marka in jumladu ay wada socoto waxaa muujinaya nusakhdoo dhan iyo sida ay kelmadda tilka musiibatu ansad ma taqadamaha wamaa laha min iwaali اlmahri aw min iwaali اdahri nisyaanu wuxuu ya yaa raakibiina war kuwiina fuushanow citaaqa alkhayli fardaha kuwooda wanaagsanow daamiratan xaalay tahay midii iyadoo boglaaban kaannaha xaalaa dad moodid fii majaali sabqi marka la tartamayo cuqbaanun aad moodid shimbirihii wax jejebinaya ee duulaya aad moodid waxaamiliina kuwiinan xambaarsan suyuufa alhindi hindi seefahooda murhafatan xaalay tahay tii af laho af jaraysa kaannaha xaalaadba moodid fii dulaami naqci marka boorka siigadu ay kacdo e, gudcurkeeda ama mugdigeeda niiraanun aad moodid waraaticiina kuwiinan daaqayow waraaa albaxri badda gadaasheeda fii dacatin idinkoo nicmo ku sugan lahum ay u ahaatay biawtaanihim meelaha ay degan yihiin cizun ay ugu ahaatay gobonnimo iyo wa awood acindakum ma idiin ahaaday naba-un khabar min ahli andalus war ma haysaan dadow faqad saraa waxaa la socday oo la guuraya bixadiidi اlqowmi dadka warkooda rukbaanun dadkii musaafiriinta ah haddaydan war macnaha luqada carabiga waxay dhahaan hadda ilan waagii hore waa meeshaad dhihi lahayd waxaa iimailaday ku qorayiin facebookyada la isugu dira meeshaad ka dhihi lahayd iyagu habka warka isugu tabin jireen baa wuxuu ahaa in nin soo safray isagoo geediya meeshii kasoo dhaqaaqay madiinu ka imanaya maka warka soo gaarsiinaya l madiina waxaasaa ka socday kan buu ka tegay shaam buu aadaya marka wuxuu lehay saraa bixadiidi ilqowmi dadka sheekadooda waxaa la socday rukbaanun dadkii musaafiriintaha meel walba warka gaarsiisan waxaan u malaynayaa ruandi hadduu facebook iyo whatsapp lahaa whatsappkay ku jirtaaba kudhihi laha ama internetka ama youtubekay ku jirtaa kudhihi laha lakin wuxuu ku leeyahay meeshaas wey masdarka saddexdaa jumla marka yaa raakibiina kuwiinaan fuushanow citaaqa alkhayli fardaha kuwooda wanaagsan citaaqa alkhayl waa fardaha nooca ugu wanaagsan wey jawda leh ee gulfinta iyo dheerayntaba ku fiican suukaynta iyo ku fiican fardaxsiga bootinta ku fiican nooca ay yihiin baa citaaq lagu magacaabaa daamiratan xaalay tahay tii boglaaban farasbu farkuu ka boglaaban yahay xagga oradku kaga dheereeya yani marka uu shilis yahay ma dhaqaaqi kara wey kaannaha aabad moodid fardaha aad fuushantihiin fii majaali sabqi marka la la tartamayo fardaha lagu tartamayo cuqbaanun inay yihiin cuqbaan waa waxay dhahaan aawaa waa shimbiraha alkawaasir oo haadda wax burburisa oo marka ay duulayaan dhag ku dhufo ku cararta samey sida sida diyauradaha wax garaaca oo kale oo la mida ah. yacni fardaha aad saarantihiin kuwa sidaa u muuqdo waxaamiliina wayaa xaamiliina marka waxaasoo dhan arkaysid citaaqa alqayl way kordhigantahay suyuuf way kordhigantahay maxal ismi faacilka ku camal fale camala ficlihi marka waxaan leenahay marka waxaamiliina wayaa xaamiliina kuwiinan xambaarsano suyuuf alhindi hindi seefahooda waa marka waa seefe hindi lagu soo samayn jiray murhafna waxaa loola jeedaa waa marka ay very sharp tahay aad af u leedahay oo seefta marka saa lagu dhaweeyo markiiba gaf ay siinayso kuwiinan xambaarsan wuxuu ka hadlaya niman meel uun iska joog oo fardaha uun ku faano oo geela un ku faano oo suyuufta garabka ay u saaran tahay oo nusa tago nusa tago waddankiina waa la haystaa afarta geesaa laga haysta cadow haysta iyaguna waxay ku tooran yihiin marka maraha laa maxalla min alciraab kuwaasoo tilmaamaya waxaamiliina wayaa xaamiliina kuwiinan xambaarsanow suyuuf alhindi hindi seefahooda xambaarsan murhafatan xaalay tahay midii iyada af leh tahay yacni murhaf iyo murhif marka waxay ka mid yihiin kelimaadka calaa hada sideeda ku yimaada muujinayna rahfigu waa marka xasaas ay tahay aadna af u leedahay kaanaha aabaad moodid fii ulaami naci naci maxaa loola jeeda naqciga waa siigada iyo boorka faatharnaha bihi naqca waa boor markuu kaco oo waxaa laga hadlaya fardaha farduu markii dagaalka marka la gelayo uu saa u gulfiyo oo laba wareeg uu galo maxaa dhacaya dhulkii boor baa ka kacaya sooma marka wuxuu leeyahay seefahaas yani say af u leeyihiin oo u ifayaan oo u yihiin xataa hadii boor uu kaco boorka markuu kaco siigadu arka laysma arka sooma adiga iyo aniga isma arkayna maxaa siiga timi soomaha boor baa imi habaas baa imi seefahaas siday af u leeyihiin xataa mugdigaas markuu samaysmo oo boorka siigadu ay kacda seefuhu way muuqdaan waxay caddaan ka qabaan af ay ka qabaan qolyaha marka seefaha saas oo kala wata iyo fardaha bog laaban wata ku dulgulfinayaaye wata dacnasuus tilmaamay markuu leeyahy wayaa xaamiliina xaamiliina wayaa xaamiliina kuwiinan xambaarsan suyuufa alhindi hindii seefahooda murhafatan xaalay tahay mid i af leh kaannaha xaalaada moodid fii dulaami naqci siigada gudcurkeeda ama boorkeeda niiraanun aada moodid dab kacaya ilan dabku ma qarsoomayo aada moodid waraaticiina kuwiinan daaqi yartac wayalcab macanaw kuna isaga raaxaysana waraa albari badda gadaasheeda waxyaabaha jooga fi daca dacwa marka qofka eh, yani lectureska iyo eh, raaxada adduunya uu isu siinayo lahum ay u ahaatay biawطaanihim halka ay degan yihiin cizun gobonnimo iyo sulطaanun waa isu kay toosan tahay iyo eh, baasboor kana ii saaran iyo qolyaha lahow cindakum agtiina ma waxaa ahada naba-un war ma ka haysaan min ahli andalus wax ma ku ogtihiin faqad sara waxaa la socday oo la guureeya b xadiii اqowmi dadka sheekooda rugmaanun dadkii musaafiriinta ah. intaa markuu dhacay kadib intaa abcan waxay dhahaan rabd alxaadiriina bاlmaadi warabd alxaadir bاlxaadiriin baa loo gudbaya waa meesha ay marka adabka meesha ugu daqiiqsan yahay qofka hadduu muxaadaro iska sheego ama khudbo sheego laakiin uu ka hadla cusuur hore oona dadka waaqicooda ku dabiqin kelmadu taiir ma yeelato soo ma kelmadu taiir ma yeelato qofkana ma saamayn karto haddaba waxaa laga yaaa taarikh inay noqoto waad mahadsantahay rwandi eh, waxaadna siisay qaطca taarikhiya lahaa rawnaquhaa lahaa adabiyatuha waa fiican tahay lakiin maaha wuxuu rabaa inuu yihahdo haddaba hadduu la hadlaya dadka meesha jooga kam yastakiiu badanaa inta ay naga gargaar dalbayaan binaa inaga almustadcafuuna kuwa la taag daraystay wاlxaal hum iwa qatlaa kuwa la laayay ah wasraa kuwa la taxaabaya famaa yahtazu uma dhaqaaqayo uma garinayo insaanu insaan dad fara badanoo maanta la taagdaraysay baa jira cid u dhaqaaqaysana male kam yastakiiu bina badana inta ay naga gargaar dalbayaan almustadcafuuna kuwa la taag daraysay walaal hum qatlaa kuwa la laaya ah waasraa kuwa la taxaabtay ah famaa yahtazu u dhaqaaqi maayo insaanu insaan ma taqaaco muxuu yahay kala go-a fi lislaami ay ku kala go-aysaana baynamka idinka dhexdiina ahaada waantum dadow idinka yaa cibaad allahi addoommada ilahi ikhwaan idinkoo walaalo ah oo maxaad ku kala fogaateen walaaladaaba tihiin islaam baad walaalo ku tihiin alaa nufuusun ay hallaa nufuusun may jirto nafaf nufuustaasoo abiyaatun iyadoo shardiid ah ee gobonnimo leh ee gunnimo aanan lahayn nufuustaasoo laha ay u ahaatay himamun ay u ahaatay higsi sarreeya higsiyo ay u miyaanay jirin khayrka dushiisa ansaarun kuwa isku caawiya oo isugu hiiliya wa acwaanun oo isku caawiya miyaanu jirin wuxuu raba inuu yihahdo maxaad u kala go'deen waad walaalabaa tihiine wuxuu le alaa nufuusun ay hallaa nufuusun may jirto nafaf nafaftaasoo abiyaatun shardiid ah oo gobanimo leh taasoo lahaa himamun higsiyo leh ama cala alkhayri miyaanu jirin khayrka dushiisa ansaarun kuwa isugu hiiliya wa acwaanun kuwa isku caawiya yaa man lidillati qowmin bacda cizihimu oo bacda cizatihimu axaala xaalahum kufrun wa tuqyaan yaaman wardadow kuwii oo lidillati qowmin yani yaaman lidillati qowmin oo yaa u ahaaday dad dulloobay wey saa dheh yaaman lidillati qowmin war dad dulloobay oo gunnimo ay meel dhigatay yaa u ahaaday bacda cizatihim gobonnimo ka dambow dad iyagu dulloobo gudnimaay u dambaysay waryaa u ahaadee axaala waxaa badelay xaalan xaalkooda waxaa badelay kufrun gaalnimo iyo wa tuqyaanun qooq iyo xadkabax baa badelay shalay oo shala ah shala fog kaanuu waxay bay ahaayeen kuwa boqoro ah fii manaasilihim deegaanadooda iyagoo degan walyowma maantadan oo tana hum iyagu fii bilaadi lkufri wadamada gaaladana cubdaanun addoomay ku yihiin shalay maxay ahaayeen meelaha ay joogeen mulug laakiin maanta bilaadi lkufri wadamada gaalada cubdaan waa adoomo falow taraahum haddaad arki lahayd xayaaraa xaalahin kuwii wararsan laa daliila lahum cid hagaysay ayan jirin calayhim dushooda ay ahaatay min iyaabi dulli dulli dharkiisa alwaanu noocyo kala duwan isagoo dulliya walow ra'aytum haddaad arki lahayd bukaahuhum ooyintooda cinda baaycihim marka suuqa la geynayo lahalaka almru amarkii baa kula halaagsami lahaa wastahwadka waxaa ku qabsan lahayd axzaanun murug wuxuu rabaa inuu yihahda marka dadkii shalay boqorada ahaa maantana bilaadi lkufri cubdaanun ah markuu tilmaam falow tarahum haddaad arki lixayaara iyagoo wareersan laa daliila lahum cid hagaysa ay gacan qabanaysaa aanay jirin wadda tusinayso no gaay calayhim dushooda xaalay ahaatee min iyaabi dulli wuxuu rabaa iyaab dulli wuxuu rabaa dulliguu dhar ka dhigaya maxaa wax walba ee adiga sida qur-aanka uu tilmaamayo jala wacala libaasa alkhawfi wاljuuc gaajadii baa dhar laga dhigay dagaalki iyo baqdintin waa laga dhar baa laga dhigay marka wuxuu rabaa inuu yidhahdo qofka markuu duloobo waxa dushiisa saaran oo ka-aaba iyo murug iyo weji bedelnaan iyo dhibaato ay ka muuqato waxaa laga dhigaya sida isagoo dhar dha dulligii waxaa laga dhigaya texture oo dhar ah oo uxiran yaha laga dhigaya haddaad arki lahayd dad wareersan calayhim dushooda ahaati min hiyaabi dulli dulli dharkiisa alwaanu noocyo kala duwan gaajaa muuqata haraad baa muuqda daal baa muuqda baqdin baa muuqata hadaad arki walow ra'ayta haddaad arki lahayd bukaahum bukaahum dheh ooyintooda cinda baycihi marka la beecinayo lahalaka almru amarkii wuu halaagsami lahaa oo bimacnaa amarkiibaa kula weynaan lahaa wey wastahwadka waxaa ku qabsan lahayd oo hawada kaa qabsan lahayd axzaanu murugo labadan kelmadoodba wuxuu iqtibaasayaa suurat alancaam kaladii istahwatu shayaaiinu xeeraan lahu asxaabun yadcuunahu ila alhuda tina markuu leeyahy waa iqtibaas qur'aani cajaaibtiisa leh inuu qur-aanku xifdisan yahay caalim yaha kaaga muuqata wuxuu le yaa ruba ummin alla badanaa hooyo iyo wa iflin ilmo yaroo xiila baynahumaa la kala teeday hooye meel keligeed ordaysa iyo ilmo yar ay xambaarsaneed ay sidatay dhabarka ku sidato la kala eryo badanaa kamaa tufaraqu sida loo kala saaro arwaaxun ruuxyo iyo abdaanun jirar jir iyo ruux marka la kala saaro qofku u dhintay soo ma yani bimacnaa hooye ilmaheeda laga qaatay miyaa horda u taal ilmo hooyood waaye miyaa horda u taal wey khalaas way taa'ihiin wey haddaad arki lahayd buli yaa rabba ummin alla badanaa hooyo badanaa iwa iflin ilmo yaroo xiila la teede baynahumaa dhexdooda kamaa tufaraqu sida loo kala geeyay arwaaxun ruuxyo iyo abdaanun jirar wa iflatin wa ruba iflatin ilma gabar yar badanaa ilma yar taasoo mili hoos dhig marka mili waa inay hoos dhignaato mili xusni shamsi qoraxda iftiinkeeda ama wanaaggeeda oo kale ah say u qurux badanta idaa barasad markay kuu muuqato kaanaha waxaabaad moodaa hiya gabadhii yarayd yaaquut inay tahay marjaan labadaa nooco badda lagala soo baxo aad moodid haddaad arki lahayd taasoo yaquuduha uu jiidayo alcilju kii gaalka ahaa lilmakruuhi waxayan rabin mukrahatan xaalay iyadoo la khasbayo walxaal alcaynu ishiina baakiyatun tii oynaysa ay tahay waalqalbu qalbigiina xayraanun midkii wararsan u yahay haddaad arki lahayd lara'ayta amran fadiican markaa usoo qadaro yani ma sahlana buu leey ilmo yaroo sidaa yani wuxuu rabaa inuu inuu hor istaajiyo wixii andalus ka dhacay laakiin andalus wixii ka dhacay wax maanta dhacay way kuu muuqataa soo maha haddii taariikhdii hore could only depict in pace ay ku qori karta uun keliya waraaqo maanta waxaad arkaysaa iyada mutalfaza adduunyada baad arkaysa soo ma markaase waiflatin waruba iflatin gabar yar badanaa mil hoos dhiga kelmadda mil xusni shamsi qoraxda wanaageeda oo kale ah idaa barazad markay muuqato kaannaha waxaaad moodaa ilmaha yare quruxda leh hiya iyadoo gabadhii yarayd yaaquutu marjaanu inay tahaad moodaa yaquudu xaaluu jiidayo alcilju kii gaalka ahaa lilmakruuhi waxay nacayso mukrahatan xaalay tahay tii la khasbay waalcaynu ishiina baakiyatun tii oonaysa ay tahay waalqalbu qalbigiina xayraanu ay wareegsan haddaad arki lahayd amar cajiibaad arki lahayd wood aakhirka beytka ugu taabashada badan buu le limili haada kanoo kale ayaa yabkii uu ooyayaa alqalbu qalbigii min kamadin murug darteed qalbigii inuu ooyo wey buule murug darteed in kaana fi lqalbi qalbiga haddii uu ku harsan yahay oo uu ku jiro islaamun iyo wa iimaanu haddii islaam yar iyo iimaanba uu kugu jiro wuxuu qalbiga la ooya way ilaahuna wabillahi towfiiq